ah waxay gelayaan oo ay tegayaan halka gaaladu ay galeen ee loo diyaariyo walciyaadu billaah maxaa waa asalka haddii iyaga ay leeyihiin oo loo diyaariyey sababta loogu diyaariyey maaha ilaahay inuu adiga kaa jecel yahay ma aha adiga uu ku jecel yahay iyaga uu neceb yahay laakiin sabab baa jirta ay ku galeen sababtii cid walboo yeelataa mahma u ahaado waxa waay wuu galayaa hadduu doono ha ku dhalo nebi ha ku dhalo rasuul ha ku dhalo bal u dhax oo xaaskiisa noqo rasuul qur-aanka waynu ku aragnay nebiyaal ilmahoodii galay nebiyaal xaasaskoodii cadaabka gale oo la yidhi kuwaan halkaasay leeyihiin daa cid walbaa oo yeelataa ama asbaabteeda yeelataa in ay dadkaa ku daydaan ama asbaabihii lagu geli lahaa way gelayaan walaalayaal sidaynu dhowaan soo aragnay xabiibka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aad iyo aad ugu dadaalay in uu noo bandhigo oo uu noo sheego khatar walbo nagu soo fool leh adduunka hadday tahay aakhare hadday tahay adduunka waad garanaysaanoo in badan buu nooga digay war sidaa ha yeelin war sidaa ha u hadlina war halkaa ha marina war halkaa ka fogaada war waxaan sameeya nolosheena wuu noo sheegay bal ma aanu dhimanay sala allahu calayhi wasalam waa kun iyo afar boqol iyo soddon sano horteed ilaa uu nooga digo masiirkeena halka uu noqon doono maxaa wacay ilaahay baa dhahaya fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir wuu soo arkay habeen baa la dheelmiyey cadaabkii baa la tusay sida cadaabka dadka loogu cadaabo inta ay yihiin cadaabka waxa la cuno waxa la cabo sariiraha cadaabka tamashlaynta cadaabka wax walbo halkaa yaala wuuna inoo sheegay dadka galaya iyo dadka u badan wixii looga badbaadi lahaana wuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay isagoo mid ka mid ah inoo sheegaya weliba inoo sheegaya maadada ay ka samaysan tahay cadaabka maalinka qiyaama ilaahay u darbay gaalada iyo inta raacda ayaa wuxuu ina leeyahay si nafsadeenu ay u cabsato haddaynu leenahay nafsad baqaysa ayaa wuxuu ina leeyahay naartan adduunkee aad shidataan eed aragteen ee kulaylka badan aydan u dhowaan karin qof u dhowaan kara aanu jirin waa qayb ka mid ah ama waa gobol ka mid ah toddobaatan qaybood oo jahannamo ay ka kooban tahay jahanamo maxay la hartay saxaabadii baa yidhi rasuul allow lixdan iyo sagaalkaa kale naga badaaya xabaddaas keliya ayaaba ku filaan lahayd waxa adduunka jooga in maalinka qiyaamaha ahna lagu cadaabo tan ayaa nagu filaan lahayd wuxuu yidhi arrinku sidaa waa ka weyn yahay waxa ay waxa ay la hartay oo ay dheer tahay jahanamo dabkan adduunka lixdan iyo sagaal qaybood oo mid walba kan adduunka uu la mid yahay maxaa meeshaad ka garanaysaan marka sanadna la gubayey oo la shidayey waxa shidayaana ilaah uu yahay subxaanah ilaaha qaadirka ah uu gubayey uu shidayey oo ay caddaatay kun kalena uu shidayey ay guduudatay kun kalena uu shidayey ay madoobaatay baa la daboolay ilaa hadda way daboolan tahay waa toddobaatan qaybood oo kan adduunkoo kale ah waa la daboolay way cunaysaa way isbaraanbaraysaa iyadii barkeeda barkii kale cunaysaa kuleelkii intuu ka batay way joogi weyday mana qarxi karto idan uma haysata af labadiibay furanaysaa jahannama ilaahay bay u dacwoonaysaa oo ay leedahay rabb akala bacdii bacdaa wax ii qabo ii naxariiso jahannamo cadaabkiibaa wuxuu baryaayaa iyada labsadeeda ayaa iska magangelaysaoo iga qabo ayay leedahay waa iscunaye iga soo gaar markaasaa waxaa la ogolaaday naxariista ilaahay fiiri cadaabkii uu ugu talagalay in uu ku cadaabo cusaada ayaa u naxariisanayaa markaasaa wuxuu u ogolaaday laba jeer in ay neefsato in ay neefsato kulaalaha mar qaboobahana mar kulaalaha kulaylka ugu daran ee aad helaysaan duurkii gubaya madaxii idin qarxinaya dhegaha isanka dhiigga ka keenaya aydan bannaanka u bixi karin ee aad u samaysateen balaayadan ma aragtaaye dee qaboojiyaalka aad u samaysateen waa neef yar oo ka mid ah neeftii jahannama inta loo ogolaada ayay neefsanaysaa waa in yaroo ka soo baxay jahannama min fayxi jahannam sidaynu arki doonno intaasay neefsatay neefteedii oo qura ma aha qayb ka mida ma aha lixdan iyo sagaalka qaybood qayb lama soo daynin bal waa neef yar oo daboolka laga yar qaaday ama duleel yar ay ka soo neefsatay cerbad duleelkeed ayaa lala joogi la'yahay caalamkii oo dhan lala joogi la'yahay wax walboo qabow barafkii dhalaalinaya geedihii gubaya bii'adii bedelaya wax walboo qoyan angejinaaya qabowga kan ugu daran qabowga kan ugu daran ee aad helaysaan wakhtiga qaboobaha ah ee baddii aad arkaysaan ka dhigaya baraf dhagax ka dhigaya baabuuruhu ku socdaan waa neefteedii ay neefsanaysay wakhtiga qaboobaha ah waa zamhariiradii oo neeftii soo daysay oo yaro nafistay ayaa wax walba dhagax ka dhigaaya lala dhaqaaqi laayahay waxaanoo dhar ah aad ugu raran tihiin bannaanka aan la tegi karin aanan guri laga bixi karin ilaa birahaas ay xaaqaan oo ay maaragtaay ay bixiyaan waa neefteedii maxaad u malaysaan qofkii la dhex geliya maxaa u malaysaan oo weliba sanooyin ku jira sanooyin aan ahayn sanooyinkii adduunka ilaahay un uu og yahay qadarkooda intay la egyihiin maxaa u malaysaa kan lagu waariyee ku jiraayo weligii halkaa ku jiraayana maxaa u malaysaan walaalayaal wuxuu kaloo inoo sheegayaa xabiibka sala allahu calayhi wasalam arrinka caadi ma aha imtixaanaynu ku jirnaa imtixaanaynu ku jirnaa adduunkan aad arkaysaan qur-aanku wuxuu ina leeyahay ilaahay inooga warramayaa in ay naga horreeyeen ummado hore ummadaha hore oo inta wax la amray waxna laga reebay sida annagaba naloo amro nalooga reebay ay diideen oo ay gacanta ku sayreen kitaabadii ay gadaal dhigeen dhabarka ay ka xooreen oo rusushii qaar dileen qaarna ay cayriyeen ilaahay muxuu ku sameeyey hadafkii maadaama ay ka lexdeen wuu xaaqay annagaa nala keenay miyaan ka fiicannahay kama fiicnin laakiin linandura kayfa tacmaluun waxaan idin keennay in aanu eegno bal waxa aad samaynaysaan inaad waddadoodii martaan wixii lidin amray aad diiddaan wixii aan lidinka reebayna aad ku durdurisaan adduunyo aad qabsataan aad jamcisaan adduunyo adduunyaduna aad dhistaan wakhtigiinii oo dhan aad halkaa ku dhammaysaan aakhiro aad ilowdaan iyo in aad ah, adduunkii u isticmaashaan aakhiro aad khayrka ka shaqaysaan maslaxadda ka shaqaysaan wanaaga ka shaqaysaan midnimada ka shaqaysaan ilaahayna ku xirnaataan ayaynu kala eegeynaa imtixaan baynu ku jirnaa laakiin ma ogsoonin midkeena garan maayo inuu imtixaan ku jiro waa la soo kacaa habeenkii adduunyaa loo soo kacaa gabalka markuu dhacana waxaa guriga baa lagu soo hoydaa waxaan xisaabinaa maxaa naga khaldamay oo aan berri saxnaa subaxiina sidii baan ku dhaqaaqeynaa waa la ciroobay waa kana indhihii ay soo yaraadeen waa kana aragtidii ay gaabiyeen dhegihii maqalkii yaraaday lafihii waa ka ay maaragtaaye bololeen oo ay dabceen waa kana madaxii waa cirraystay tallaabadii waa soo gaabatay sariir baynu ku sii soconnaa war wakhtigeennii lixdan toddobaatan sano waanu dhammaynay waxa ayna sugayaan waa cadaabka ah barkiisa barka kale ka magangelaya war xaggee u soconnaa waa ka ilaahay nala yaaban oo ina dhahayaa yabna aadam afnayta cumraka fi طalab اdunya famataa taطlubu fi ma tadkhulu bihi اljanna war cimrigii aan ku siiyey ra-sumaalkii labaatan soddon afartan aan kuugu deeqay hibadayda raxmadayda aan ku siiyan kugu tafadulay oo aan ku idhi aakhiru waxba kaagama horeeyo cadaab iyo jannaa jira war halkaa si aad cadaabka uga badbaadid jannadii u geshid war cimrigan qaado caafimaadka waa kan wax walba waan ku siinay waa ku dhammaystirnay warniyaho soo shaqayso oo halkaa wax u soo dhiso maxaad ku qabateen wixii oo dhan adduunyaad ku dhisteen adduunyaad ku ururiseen idinkaa isku laayay dadkii baad ku kala geyseen fadhi kudirir baad ku dhammayseen qaad iyo waxaan loo joogin baad ku dhammayseen mas-uuliyaddii aad dayacdaan baad ku dhammayseen fasahaad baad ku dhammayseen dhiiggoo aad daadisaan walaalihiinoo aad laysaan wixii oo dhan baad ku dhammayseen buu ina leeyahay alleh famataa tatlubu fii ma tadkhulu bihi ljanna war islaaxii wanaagii raxmadii midnimadii war wixii aad ku geli lahaydeen jannada goorme ayaad samaysanaysaa waxa inoo dambeeyu inooga digayaa waa kan xabiibka ku saliya sala allahu alayhi wasalam waa ka ina dhahaya maalinka qiyaamaha nabiyullaahi aadam ilaa ikii ugu dambeeyey calayhim assalaam iyagoo jooga hortooda khalaa'iqdii oo dhan jinni iyo insi ayaa waxaa imanaya jahannama imanaysa jahanamadii hadda laga sheekaynayay jahanamadii dhahaysay rabbi akala bacdii bacdaa ayaa imanaysa oo xaggay u iman waxay imanaysaa maxsharkii bay imanaysaa oo miyaanu god meel laga qoday oo daboolan aanu ahayn xaashaa ilaahay waxaa ma samaynayo waa khalqi jahannama ka mid ah khalaa'iqda ilaahay u socoto sidaad u socotid u arkaysa sidaad wax u aragtid u maqlaysa sidaad wax u maqashid u hadlaysa sidaad u hadashid jahanamo way hadlaysaa jahannamo waxbay maqlaysaa bal jahannamo way aarsanaysaa bal jahannamo cadowga ilaahay bay raadinaysaa maxsharkay imanaysaa xadiidka waa saxiixaynku ku yaalaa ama waxaa warinaya muslim baa warinaya xadiidka wa huwa fi aclaa darajaati sixa wuxuu leeyahay xabiibka sala allahu calayhi wasalam xadiidkan waa cabdullaahi bni mascuud baa werinaya waana muslim wuxuu leeyahay yu'taa yu'taa binnaari yowmaidin laha sabcuuna alfa zimaamin maca kuli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaa imanaya oo la keenayaa maalinka qiyaama waxaa la keenayaa jahannama la keenayaa waxaa wada oo ma waxaa ku xiran toddobaatan kun oo dawlis oo xarig toddobaatan kun baa ku xiran ma aha xarkaha adduunyada waxa la wadaa ma aha baaldi lama jiidayo oodna lama jiidayo jahanamaa la jiidayaa maxsharkaa la keenayaa waxaa ku xiran toddobaatan kun oo xarig oo silsiladood oo wada cadaab ah silsiladaha waa silsiladihii aakhira yaani idinla yaraanin yacni waxaa ku xiran waxaa ku xiran toddobaatan kun oo xarig xarig walbaana waxaa jiidaya toddobaatan kun oo malag inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun yani baxsanin waa toddobaatan kun oo xarig oo uu jiidaya xarig walba toddobaatan kun oo malag oo malaa'igtaas ayaa jiidaya jahanamo taas weeyaan walaalayaal jahanamada laynooga degayaa taa weeyaan jahanama way hadlaysaa bal indhay leedahay laba indhood oo indheheenoo kale dee laguma misaalayo ilaahay baa arg maxaa wacay ilaahay waa kuu dhahaya addoomadeeda waa wanaagsan jannada markuu ka hadlayey acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax indhaha weligood aanay maqal aanay arkin dhagaha aanay maqlin qalbi basharna aanan ku soo dhicin ayaan u diyaariyey waa ka dhahaya ilaahay subxaanah laakiin cadaabkana waa sidoo kale si walbo aan idinkugu sawiro adiib walba abwaan walba si walbo intuu diinta u dhexgalo uu idinkugu sawiro marba hadduu sawiro oo uu afkiisa ka soo saaro waa sidan iyo sidan ma ahe waa si kasii daran qalbigaaga haddaad ka sawiratid jahanamo markaad isu uruurisid adilooyinka waxaa kuu soo baxaa qalbigaaga ma ku soo dhaceen ma aha waa ka duwan tahay maxaa wacay aakhiro wax yaalla janno iyo naarba waa wax aynaan arkin waa waxaynaan maqlin waa wax qalbi bani aadan aan ku soo dhicin wax walbaa siday yihiin waa ka sii daran yihiin walaalayaal ayib waxbay aragtaa maxsharka fiiri aayadda qur-aanka waxay leedahay hadda waatana iyadoo la celcelinaya ayay soo baxsanaysaa oo guuxaysa dananaysa qaylinaysa oo maxay rabtaa cusaadii bay rabtaa taariku salaadkii aaway aaway kii soonka ka tegay kii cayda badnaa aaway aaway kii culimada laayey gacanku dhiglihii aaway aaway kii masaakiinta qarxi aaway aaway kii hooyooyinka garoobada ka dhigay aaway aaway aaway ka cayaalka yaryar masaakiinta yaryarka ayagoon qaangaarin dilay aabbahooda agoontiminimeeyey aaway bal aaway kii xoolahoodii cunay dhulkoodii qaatay baabuurtoodii qaatay aaway aaway naxariislaawihii aaway aaway kaa qalbiga adag gacanku dhiiglaha macangaga ah aaway way qaylinaysaa way dalanaysaa ilaahay wuxuu leeyahay idaa ra'athum min makaanin baciid samicuu lahaa tagayudan wa zafiiraa meel fog marka ay ka soo aragto dadkii ay rabtay madowgooda ay aragto waa iyadoonan soo dhoweyn ayay waxay bilaabaysaa hugun iyo danan iyo caro ay baxbaxsanaysaa laleeyahay ukaad waa lagu geynayahay idaylkood gudahaaday gelayaane okaadi taasaa walaalayaal u dambaysa wallaahi qof walboo maanta aanan dhegaysanin hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka taasi waa markay arkaysay marna way hadlaysaa oo waa kan yowma naquulu lijahannam allah dhahaya subxaana yowma naquulu lijahannama hal imtala't wa taquulu hal min maziid la allah hal min maziid ilaahay baa la hadlaya annagaa la hadlayna waxaan ku dhaheenaa jahannama marka lagu guro lagu guro oo la dherjiyo ma dheragtay ma buuxsantay ma buuxsamaysa jahanama wax walba ciilka ay qabto iyo carada ay qabto maxay u caroonaysaa yaa wax ka sameeyey bal waxay u caroonaysaa carada ilaahay bay la caroonaysaa ilaahay baa maalinkaa wuxuu u caraysan yahay oo uu u caroonaya caro weligii aanu caroonin cusaada dadka intuu siiya caafimaad intuu siiyey cimri siddeetan sagaashan afartan boqol sano siiyey haddana caafimaad siiyey bal xubnahan quruxda badan u yeelay indha ay wax ku arkaan dhaga ay wax ku maqlaan carab ay ku hadlaan bishimaha quruxda badan san ay wax ku uriyaan joogan qawiimka caqli u yeelay haddana wixii oo dhan siiyey oo ugu shaqaynaya ibliis ugu shaqaynaya ugu shaqaynaya adduunyo ugu shaqaynaya nafsad iyo hawa ugu shaqaynaya haafil ah aan ogeyn ilaahii abuuray aan ogeyn nacfiga adduunka iyo waxa loo keenay iyo yacni manhajkiisa aanan ogeyn aanan ogeyn halka u dambaysa iyo halka uu ku biishubanayo haddana khayr tamaninaya ilaahay hanoo dembi dhaafo ilaahay janna siiya dhahaya kaa isaga ah waa kan yowma naquulu lijahannama hal imtala't wa taqulu hal min maziid ma jiraan hal min maziid wax kale ma yaallaa wax maa ka haray cusaadii wax maa ka haray wax maa ka haray dadkii adiga kugu caasiyey ilaahayow ma waxbaa ka haray naxariislaawayaashii ma waxbaa ka haray dhiigyacabkii mooryaantii isbaarada dhiganaysay ee gabdhaha ka furanayay dahabka gabdhaha ka furanayay silsilada ammaanka dadka culimmada ay ka magangeli waayeen masaajidada laga aadi waayey wax maa ka haray dadka dhulalka muslimiinta qaadanaya walaalahood ka dhexlaaya ee ku durkaaya dhulalka dhacaya wax maa ka haray daalimiintii faajiriintii mujrimiintii murtadiintii wax maa ka haray hal min masiid waatana oo way dhawaaqaysaa rasuulkan muxuu ina leeyahay sala allahu alayhi wasalam xadiis muslim warinayo jahanamo kama zuulaysu leeyahay suu noogu fasiray fiir uu noogu cadaynayo jahanamo kama zuulayso in wax uun lagu gurayo malaa'igaha intay qabtaan malyan malyan ay ku guraayaan oo lagu gurayo oo lagu gurayo oo iyaduna ay leedahay hal min masiid hal min masiid hal min masiid wixiina way dhammaadeen weli way qaylinaysaa hal min masiid ilaa ilaahay uu ka saaro cagta uu ka saaro cagtiisa ilaahay ilaa uu ka saaro cagta markuu saaro ayay dhargaysaa waxay leedahay waxay leedahay qatu qatu bicizatika wa karamik waa dhargay leedahay waan dhargay meeshii ugu dambeysaan taagnahay ilaahay baa dharjinaya cabdullaahi ibni cabaas radia allahu canhumaa ayaa isagana qayb buu ka yahay wuxuu inoo sifaynayaa cadaabkii buu inoo sifaynayaa wuxuu leeyahay dadka ahlu naarka ah ee cadaabka marka la geeyo oo ay jahannamo ku gubtaan kulaylkeeda ay ku gubtaan bay gargaar dalbaayaan ilaahay bay baryaayaan oo ay leeyihiin ilaahayow tan naga saar muddaha marka waxaa loo ogolaanayaa tii inay ka baxaan giddigood sida iyagoo janno loogu bishaareeyey waxay ka wada cararayaan tii kululayd markaasay waxay gelayaan waxaa loogu kaalmaynayaa dabayl qabow oo lafaha dega ka dhigaysa bimacnaa waxay gelayaan zamhariiray gelayaan halkanay ka tagayaan zamhariiray u ordayaan mar allaaliyo markay ku dhacaan ayaa lafahoodii iyo haragoodiibaa ibir noqonayo digada noqonaya iyadiibaa sii leefaysa bal wayba zamhariirada ka sii daran tahay tii cadaabku ay kasii daran tahay marka ay haddana galaan oy sidaa noqdaan oy ku gubtaanee markiiba kasoo gadoomayaan haddana ilaahay bay weydiisanayaan ilaahayow nagu celi kuleelkii ayay leeyihiin eeg halkay u dhexeeyaan waa weligood ama intuu ilaahay doono gaalkana waa weligii muslimka caasiga ahna waa intuu ilaahay doono war intay la eg tahay miyaan garanaynaa saacad miyaan u adkaysan karaynaa cadaabka marna halkaanay ku gubanayaan ma adkaysan karaan haddana halkaasay aadaayaan halkaa markay aadaan haddana markiiba ay gubanayaan oo ay diga markay noqdaan oo ay hoogaan oo ay halaagsamaan oo ay gubtaan oo ay gambaaraan waxay leeyihiin ilaahayow nagu celi taasaa noo fiicnayde markaasaa lagu soo celinaa waxay ka dhexaynayaan labadan meel adkaysi hore lahaw ama afeef hore lahaw ama adkaysi dambe lahaw war waxaa inoo wanaagsan caafimaadka intaanu qabno adduunyo joogno wixii aan culimmadan ugu dhex jirto war waxa wanaagsan aakhire in anfacay adduun in anfacay inaan isu gacmaa isku qabsano u wada shaqaysano aan ismidayno waxyaabaha ina halaagaya inagoo dhan adduunya aakhira inaan ka fogaano caqliga wanaagsanna taasuu keenaya walaalayaal mujaahid ayaa isna wuxuu dhahayaa waa saxaabi waa taabici kale ayaa wuxuu leeyahay waxay ka cararayaan cadaabkiibay ka cararayaan oo ay u cararayaan ilaa zamhariiray u cararayaan mar alaaliyo markay ku dhacaan ayaa lafahoodiibaa gubanaya oo madoobaanaya ilaa la maqlo ahlu naarka oo dhan toddobada cadaab ilaa ay maqlaan lafahoodo jajabayo qajajajajac dhahaya ilaa ay ka maqlaan way gubanayaan halkaasay ku juraayaan aayaddiina maxay dhahaysay laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba ilaa xamiima waghasaaqa jazaan wifaaqa tan kulul jahannamo qaybteeda kulul iyo qaybteeda qabow qabow ma lehe labaduba laa yaduuquuna fiiha ku dhadhamin maayaan ciddii gashaa ilaahay haynaga ilaaliye ciddii gashaa ku dhadhamin mayso bardan walaa sharaaba qabow iyo tallaajada wax ku jira iyo casiir iyo waxyaabo qabow oo la cabo oo ay nafsadu ku raaxaysato abadan wax nafsadooda u qaboojiya ama farxad geliya ama ay ku nastaan wallaahi ku dhadhamin maayaan maxay ku cabaayaan oy ku dhadhaminayaan ilaa xamiiman waghasaaqa ilaa kulayl wax karaya cunno karaysa cabitaan karaaya am imaa cunno qabow oo ka daran tii hore iyo cabitaan qabow oo kii hore ka daran maha qabowka ah waa qabow cadaaba zamhariir weeyaan biyo zamhariire ah iyo raashin zamhariire ah hasaaqa ayaa wuxuu leeyahay cabdullaahi ibni cabbaas khasaaq waxaa la yiraahdaa qabowga kan ugu daran ugu daran ugu daran ee zamhariire ah culimo qaarna waxay yidhaahdaan qabowga kan ugu daran oo waliba haddana uu dheeryahay ur oo aan loo dhowaan karin ayaa khasaaq la yidhaahdaa wax kale ku dhadhamin maayaanoo jahanama imaa waa kuleelka ima waa qabowga qurmoon ee aadka u daran weeyaan kaasay dhadhaminayan war maxaa sidaa loo yeelayaa jazaa ilaahay miyaa dulmaaya laa ilaahay ma dulmaayo insaan midna ma dulmaya wamaa rabbuka bidalaamin lilcabiid ma aha ilaahay ilaah dulmiya addoommadiisa ma ahaba yaraatee jazaan wifaaqa wa jazaau sayiatin sayiatun miluhaa waa wax gacmaheena aan ku kasbannay oo haddana aan dhimanay annagoona ka toobad keenin war maantay joogtaa wallaahi waa iga talo maantay joogtaa maantaan nool lahay nafsaddu nagu jirtaa midkeenna ma oga in aan maanta albaabkaa kaga baxayna si nabad ah nolosheenoo dhan gacanta ilaahay bay ku jirtaa war aan toobad keenno yaynaan ka bixin masaajidkan inagoonan keenin yaynaan ka bixin masaajidkan inagoynaan ballan qaadin in aan laga bilaabo maanta aan midnimada ka shaqaynayn khayrka ka shaqaynayn danaheena khaaska gadaal dhigayna danaha caamka horumarinayna muslixiin inaan noqonayna adduunkan addoommada joogaa in aan ilaahay ku xirayna dhanka khayrka leh wanaagsan in aan qaadayna oo aan u dhaqaaqayna anagoona maanta ballan qaadin wallaahi waa iga talayeyna halkaan ka bixin walaalayaal haadaa falyaduuquuhu xamiimun wagasaaq waa kanaa laleeyahay abaalkaadii ha dhadhamiyaana ha dhadhamiyaana labadaa xamiim iyo ghasaaq ayaa yaala walaalayaal hal xaba haddaan idinkugu daro meesha waa la gelayaa waa la laisgubayaa gubniinkan weli lama sheegin cunadaadii weli lama sheegin cadaab eh, cabitaankaagii weli lama sheegin dharkii aa xiranaysay bal fiir intii laisugu daraayo insaanka kulaylka oo korkaagii kuleyl yahay dhinacyadaadii kulayla hoos kulayla ayaa haddana dharka lagu huwinayo waa ka duwan yahay kulaylkan waana ka gooni dharkaagiiba wuxuu noqonayaa qamtariir wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa cadaab buu noqonayaa cadaabka waa baashaan laamiga waa ka daran yahay waxa adiga lagu xiraayo oo jirkaaga ku dhegaayo kan kaa fog ka soke kadibna waad gaajoonaysaa waxaad cunaysid waa cadaab waad gubanaysaa waad oomaysaa waad angegaysaa cabitaan baad u baahan tahay cabitaankaagu waa cadaab intuba aayado qur'aan ah waa ka dhahaya cunnadeennu waa maxay cunnada ahlu naarka ilaahay naga wada koriye cunnada ahlu naarka waa zaquum geed la yidhaahdo weeyaan waa khisliin zaquumka waa maxay zaquum ina shajarata azaquum طacaamu اlأthiim kalmuhli yagli fi اlbuطuun kagalyi اlxamiim waa cunada dadka dembiilayaasha ah mujrimiinta faajiriinta ah ilaahay iyo rasuul islaam oo dhan ka fogaaday ayaa cunadooda weeyaan waa gufurkoo kale yacni shay walbo xunoo la miiro oo biyo ah waxooda ugu dambeeya waa gufur madow oo urayo aada u kulul cunada marka afka la geliyo bahalka ayaa cundabk uurkii oo dhan buu gubaya wuu shidaayaa wuu shidaayaa qofka markuu cuno wuu gubanayaa wixii inta ahaa oo dhan baa uurka ka baxaya wixii baa angegaya ma dhimanaya markiiba waa loo celinaya wuu u baahan yaho wuu cunayaa mar allaaliya marka mana intana ma marin karaayo laakiin haddana wuxuu u baahanayaa biyo u baahanaya geedan zaquumka ah ee looga dhigay cunnada ahlunaarka looga dhigay xabiibka inoo sheegaya wuxuu isku dayey sala allahu calayhi wasalam wax walbo aynan arkin laakiin na sugayo naga horeeya inuu misaal yar naga siiya ayuu isku daya uu noo soo dhoweeyo oo uu noo sawiro maadaama nafsada sawirka ay wax ku fahmayso damiin waa loo farwaaweyneeyaa waa ka ina dhahaya sala allahu calayhi wasalam war zaquumka alle sheegaya ee dadka ahlu naarka cunada looga dhigayo waxa weeyaan low ana qatratan low ana qatratan min azaquumi qutirat fi اdunya laafsadat clى ahli الnaari macaayishahum fakayfa biman yakunu zaquumu طacaamahum war cunada laleeyahay waa la siinaya waa laga dharjinayaa calooshiisa isagoo dharar badan oo ballaaran ilaa intan waa la iska bedelayaaye zaquumka qofka uu cunayo qado quraac iyo casho uu cunayo waxa weeyaan haddii dhibic ka mid ah adduunkan aada aragtaan ee shanta qaarad inta adduun maxaa la yidhaahdaa waa toddobada cir iyo toddobada dhul iyo inta u dhexaysa haddii adduunkan dhibic ka mid ah zaquumkaa lagu soo ridi lahaa dadka adduunka ku nool noloshooda fasahaadi lahayd ma lagu siinin laakiin dhibic baa ilaahay kusoo riday adduunka markaasaa adduunka oo dhan baa baabi'i lahaa waawad guban lahaayeen gubnood ayay noqon lahaayeen madow ah naftaa ka wada bixi lahayd ka waran ayuu leeyahay xabiibka isticjaab balfiiri ka warama qofka cunno looga dhigaayo oo afka loo gelinayo bal ka warama so arrin daran ma aha war aawi maxaa loo oyn la-yahay maxaa waxaan wax loogu maxaa waxaan loo sawiran la-yahay war waxa aanu akhrinaynaa miyaanu aayaad ahayn miyaanu ahayn axaadiis miyaanu ahayn ilaahay miyaanu odhan wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa axaadiista ma aha wax uu ka keensaday jeebkiisa xabiibka sal allah alay slam bal axaadiista iyo aayaadka intuba waa waxyi min allah ilaahay waxyigiisa weeyaan walaalayaal raalli iga waa idinku dheereeye ma alaaliyo marka zaquumka aad arkaysaan ee adduunka haddii dhibic ay ku soo dhacdo wada baabi'i lahaa marka uurkooda inta la geliya ay gubtaan oy gamaaraan oy madoobaadaan oy angegaan ayaa waxay dalbaayaan cabitaan ilaahayow cabitaan na sii waxaan isaga dejina wixii baa inta gubaaya na sii maxaa lagu sameeyaa wasuquu maaan xamiiman faqataca amcaa'ahum waxbaa loo tari wax unbaa la siinaa waxaa leeyahay biyaa la siinayaa laakiin biyaha waa biyo aad iyo aada kulul ma allaaliya marka aad afka gelisid uurka halka ay gaaraan wixii oo dhan baa ruqaaya salkay ka baxayaan waa lagu samaynayaa adigoo xanuunkii dareemaye waatan marka aad cabaysid xataa fiir ilaahay siduu noogu sawiray biyaha see loo cabaayaa ma adigoo raaxaysan oo farxaya qoslaaya oo qabowbaad baad cabaysaa eeg wa in yastakiithuu yugaathuu bimaain kalmuhl yashwi lwujuuh bi'sa sharaab wasaa'at murtafaqaa biyana si ilaahay oo markay biyo dalbaan markay biyo dalbaan ayaa waxaa la siinayaa biyo gufur madoobaaday oo kale ah aada u qurun badan suyaca mililkii maaragtay iyo sadiidkii iyo tacaamkii ahlunaarkee gubteega maaray ee uray ayaa inta loo miiro ayaa la siinayaa markaasaa afka markay u dhoweeyaan iska dhaaf uurka intaanu gaarin afkii ilaa waa laga cabi lahaa marka loo dhoweeyo wejigii oo dhan baa diirmaya oo ebir baxaya haddii gudaha la geliya maxaa u malaynaysaa walaalayaal maalinka isaga ah waa maalin qaabka dadku uu u dhaqmaayo ee insaanka maanta la kari la-yahay inta nicmo walba ilaahay ku daday wax walbaba siiyey wakhtigaas u yeelay ka faa'iidaysan la waa maalin ayaa ilaahay baa noo sawiraya xaaladiisa qofka isagaasay ahaanaysa ilaahay waa ka dhahaya yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmi idin bibaniih وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ومال مجرمك sifada aad qaadatay iyo magaca aad qaadatay eeg kadib markii aad ahaan jirtay cibaaduraxmaan khayrka walaalka aabbaha xaaskaaga ilmahaaga marka ay qaadanayaan cibaaduraxmaan la soo dhowaynayo magaca ka kale ee sifadaa xun qaadanaya eeg ninka cibaaduraxmaan la dhahayo adigoo kale khayrkaa weeyaan muxuu ku dheeryahay sagaal bilood buu ku dhashay adigana sagaal baad ku dhalatay muxuu ku dheeryahay makaa caqli badan yahay hal caqli baa ladin siiyey hal indhaa ladin siiyey idaylkiin waxaad ka soo baxdeen guriga uurka hooyadiin idinkoona waxba aqoonin markaasaa indhe gacmo i yeelay iyo maqal iyo caqli ladin yeelay muxuu ku dheeryahay marka isagana ilaahay ku magacaabayo cibaaduraxmaan kan kalena uu ku magacaabayo mujrim yawad lmujrim mujrimka marka uu jeclaanayo ha iska jeclaada iska tamaniye laakiin waa maalin shalay uusan waxba taraynin yawad lmujrim low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih bal fiiri yani daciifnimada eeg dulinimada wuxuu jeclaanaa maalin uu mujrimka jeclaanayo inuu cadaabka markuu arko baashio guuxaysa jahanamo oo la hahayo uu jeclaanayo inuu isaga furto maxay ubadkiisii quratu caynkiisii waa kuwa indhaha hortooda kii u ooli jiray kii uu madaxa saartay weeyaan waa kii laabta uu ku hayay quratu caynkiisii ilmihiisii ayaa wuxuu doonayaa inuu ku furto bal iskaba dhaafay khaaliyadiisii xabiibtiisii xaaskiisii yah ayuu doonayaa maanta inay kaga hormarto ilmihiisii oo dhan walaalihii la dhashay iskoo iskaaba ahaayeen bal qabiilkiisii laftiisii xigtadiisii jilibkii hoose waxaasoo dhan ka gudub dadka adduunka jooga oo dhan laga bilaabo nabiyullaahi aadam oo meesha taagan ilaa iyo kan ugu dambeeyey xataa rasuulka uu ku jiro ayaa wuxuu jeclaanayaa idaylkood waxa meesha jooga in tan lagu guro uu isaga hormariyo uma yunjiih kadib asaga uu badbaado taas intaanay imaanin maanta waa inaan dadaalaa maanta waa inaan dadaalaa taa intaanay imaanin hadday taas timaado shalay wax ma taraay ilaahay waxaan ooga baryayaa inuu naga koriyo cadaabka cadaabka allah inaga koriyo wixii muslin allah ka koriyo wadada lagu galaayana ilaahay haynaga dheereeyo wax walbo noo dhowaynaya allah inaga dheereeyo wax walbo inoo dhowaynaya allah haynaga dheereeyo ilaahay jannada haynoo garto wax walbo inoo dhowaynayan ilaahay haynoogu deeqo ilaahay hayna tuso ilaahay haynagu hanuuniyo dhulkeennii u duceeya dhulkeennii waa ilaahay ha badbaadiyo dhulkeenni allah badbaadiyo dhulkeennii nabadda berisamaadka allah ku soo celiyo xasiloonida amniga allah ku soo celiyo berisamaadka allah inagu soo celiyo cid walboo khiyaano la maagan waddankeenni ilaahay ha ku celiyo cid walboo la maagan khiyaano allah ku celiyo cid walboo xumaan la maagan ilaahay ku celiyo xumaanta cid walboo dhagar la maagan waddankeenaas barakaysan ilaahay ha ku celiyo cid walboo khayrkiisa ka shaqaynays wanaaggiisa ka shaqaynays horumarkiisa ka shaqaynaysa allaha kaalmeeyo ilaahay ha caawiyo cid walboo wanaaga waddankeena ka shaqaynaysa allaha caawiyo dhulka dadka isku haystaa ee walaalaha ah waxba iskuma haystaan ilaahay ha hanuuniyo bogooda burcad allah ha isku mariyo ilaahay bogooda burcad isku mariyo walaalo allah ka dhigo sidayna hal ilaah u leenahay hal nebi u leenahay hal diin u leenahay hal af u leenahay inagana hal allah inaga dhigo idaylkeen meel walba aanu ku noolnahay soomaali haddaynu nahay hal allah inaga dhigo ul iyo diirkeed allah inaga dhigo kuwo wadankoodii badbaadiye allah inaga yeelo kuwa wadankoodii ku weyn yahay allah inaga yeelo kuwa wadankoodii jecel allah inaga yeelo kuwa wadankooda u shaqeeya daa'iman difaaca allah inaga yeelo beri samaadka allaha ku celiyo annagana allaha noogu badbaadiyo meel walbo aynu joogno meel walbo aynu joogno allaha noogu badbaadiyo waalidiinta ilaahay ha badbaadiyo hooyooyinka allah badbaadiyo inta ilmo ka xeryihiin ilaahay ha u soo daayo inta ilmo laga qaatay allah ha u soo daayo inta ilmaha caasi ka yihiin ilaahay ha u soo celiyo ha u badbaadiyo baare ha uga yeelo inta culayska saaran culayska allah ka dejiyo inta waalid ee culays saaran allah ka dejiyo inta xanuunsana allaha caafiso inta muraad khaas le allah u sahlo muraadka caamka allah inoo wada sahlo idaylkeen annagoo beed qabna waddankeennio nabad qabo allah inagu celiyo isagaa ina deeqaya isagaa inaan ku sharafannahay isagaa wax walba inoo ah isagaynu ku karaamadaysnayn haddaan adduunka ka tegeenna rasuulka maciisa jannatu allah isugu kaayageeyo هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته